marnay waxay aw in lala yimaado oo markii dee cadaalatan adigu dee riwaadiisii a'imadii ay ku kalaba tegeen ayaanu markaa isagii wuxuu raajix noqon markaasuu xasan oo saxiix ka cabire waani ka labaad waa jawaabta labaad ee tacdaadu sanad waa jawaabtii markaa ibnu salaax bay noqon xagga tacdaadu sanad waa xaytu meeloo duu cadadin macnaa rawaahu uu wariyo duu cadadin wa tira u saaxiibo haddii sanadkiisa uu tacadudo laba sanad uu leeyahay markaa waa biictibaari tacdaadi sanad oo waxaa la odhanayaa xasanu biisnaad صaxiix biisnaad marka awow un baa ka maqan nawowdii oo xasan wa صaxiix bay ahaan layd haddii iyada ay tahay sanad keliyada iyada marka waa ra'yun yaltabistan oo waa taradud baa meeshii jiro xasanun biictibaarihi isnaadihi cinda qowm صaxiixun biictibaari isnaadihi cinda qowmihi taas bay noqon wاlxukmu bصxati lilisnaadi kolleyna waxaan ogaya saddex baydoo halkan ku sugan aniga ani oo leh bal maalinta kalaan raaceen waayo dabcada shaakirun buu ku sugan yahay saddex baydood ama laba baydood mawlaana maxamed nabiyana iyo cala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walaa tajcal fima callamtana wabanan calayna alxukmu mustaxab al saddex bayd baa jira oo kuwa kale qolooyinka shaakir haysta unaan laqbayn markaas maaha dabcada tilmisiga kuma sugne waa adigu shaakir dabcadiisa iyo wixii dee shaakir dacwad dabcadiisa ictimaad saasa sharaxa dambayo marka waana waa si aan soo aragnay saxiixa iyo xasanka marka xadiidka lagu wada kulmiyo bal culimmadu waxyaalihii ay kaga jawaabeen dee ishkaalka meesha iman kara oo dhowr jawaabood aan ahayn aynu soo aragnay ugu dambeysay tii xaafid ibnu xajar oo isna kolley laba jawaabood oo ka horreeyey uu isaga geeyey oo haddii uu markaa xadiidku sal keliya leeyahayna meesha taradud baa jira oo waa laba ictibaarun oo marka la eego culamaaulxadiid siday sanadkiisa ka kala qabeen ayaa labada ictibaarood noqon haddii meesha uu ay sanadkiisu tacadiyo laba sanad uu leeyahay iyo wax ka badanna waa laba sanad bay kala xasannimada iyo saxiixnimadu markaasi waana hadda tadriibka ma soo qaada kuwan waayo kitaabkan baa ka dambeeyo tadriib buu hor alifay waayo dhexdaa ku arki doonaa daliiluna fi sharxina muwadaxu cibaaro isagoo tadriib ujeeda in waxaana uu tadriib ku raalli noqday xaafid xajar jawaabtiisu idhaa wax boodi ma saarno ama wax ictiraadiya wax bushia ku imanaya ma jirto imanka halkan baa laba jawaabood isagu leeyahay ay ku sugantay nusqooyinkan dee matniga barhkood wuxuu ihi waqad bada-a waxaa muuqday lii aniga fiihi waa kan isaga xasannimo iyo saxinimo lagu jamciyey macna yani laba macno ii muuqday oo laba macno ayaa ii muuqdo macnaa jawaab u noqon kara ishkaalkaas labadaa macnoo lam yuujadaa aan la helin liahli haada shaan sha'nigan ehelkiisa aan loo helin oo ujeedo dadkii culimadii ahaayo xufaadda ahayo muxadisiintu aanay iyagu kuba jawaabin oo ta aanay kuba jawaabin lam yuujadaa liahli haada shaan ay xasanun waa kan dee marka labadii macno midaan ay xasanun xasan weeye lidaati waa xasan lidaati kan dee xadiidkan lagu sifeeye xasanimee saxiixnimo saxiixun ligayri saxiix ligayrihana weeye lamaa badaa markii uu muuqday atarjiixa in murajaxu wax xoog yeela oo xadiidkan sanadkiisii xoog yeela oo muuqday tani waa jawaab oo wuxuu marka ay jawaabtan macnaheedu noqonayaan xadiidkan xasanun saxiixun la odhanayaa xasannimadu waa sii xaddiisu ay ahayd oo rijaashiisii baa rijaashii xasanka ama shuruudii xasankaa laga helay taas iyadu waa xasannimo saxiixnimadna waxay macnaheedu tahay xadiidkii dee duruub kalena waa ku yimi ama wax xoogeeyaa loo helayo markaa saxiix liqayrihina weeye oo markii dee lamaabada tarjiix ujeedadu wax murajixi markuu muuqdo ama isaga xoogeeya ayuu xasannimadii sare uga kacaysa inu soo marrayoo saxiixnimuu gaadhay laakiin saxiixnimadaasi waa saxiix likayri jawaabtiisa hore taa weeyaano xasanun صaxiixun macnuu inuu waa xasan lidaati horta oo shuruudii xasankun baa laga helay laakiin wax xoogeeya ayaa jiro xadiidkan saxiisu fardi maaho markaa saxiixnimo darajadeed oo saxiix likayrihina waa gaadhsiisanya marka la eego murajixiisa jira la eego aw amase xasanun xasan weeye xadiidkani oo darajadiisu waa xasan lidaatihi cala ladii cala almacno aladii macnihii korkiisa oo ku sugan xasankaasi yuxaddu bihi isaga lagu xadaynaya xasan oo waa xasan lidaati isaguna wahuwa markaa xadiidka naftiisuna asaxu maa kiika ugu asaxsan ee ugu xoog badan weeye hunaaka meesha waa baabkiisa ama mawduuciisa qad warada ku soo arooray waa jawaabu labaad uu leeyahay taniyo la yidhaaho xasannimadu waa caadi oo waa darajadiisii oo shuruudii xasankun baa laga helayaa laakiin marka la eego baabkiisa ama mawduuciisan uu ku saabsan yahay axaadiistii markaa ku soo aroortay ayuu ka ugu xoog badan yahay oo halkay dee odhan jireen ba dee asaxu xadiisin filbaabi kadaaba ama dee taasba ba ma axsunu shayin filbaabi kada cibaaradaas buu doontay oo iyadoo xataa sixa aan tilmaami jirin oo markaa wuxuu leeyahay xasannimo iyada waa tacriifkii waa xaddii laakiin marka la eego baabkan ama mawduucan uu ka husaabsan yahay iyo waxaan uu ka hadlayo axaadiistii ku soo aroortay ee isaga la midka ahayd ka ugu xoog badan weeye oo markaa saxiixnimaduna waa asaxu maa markaa waa saxu shayin fii baabi inuu noqdo waa jawaabu labaaduu leeyahay waayo wlxukmu bisixati lilisnaadi wlxusni wlxukmu bisixati lilisnaadi wاlxusni duna almatni linuqaadi licilatin aw lishuduudin waxkumi lilmatni in adlaqa duu xifdin numi wuxuu halkan ka hadlayaa masalo iyadana ku tacalluqsan taxsiinka iyo taxsiixi aynu ka soo baxnay waxaana dee ragga xufaadii markay axaadiista kaba hadlayaan darajaadkooda kol xadiidka isixada ama xasannimada ku sifeeyaan oo xadiidkani waa saxiix bay odhanayaan ama xadiidkani waa xasan ama waaba daciifba ayay yidhaahaan kolla sanadka ayay xukumkaa ku sifeeyaan oo ay uma ay u xukumaano waxay odhanayaan xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix ama isnaadkiisu waa xasan bal marka marka dee xadiidka ay yidhaahaan waa xadiida saxiixa waxay macnaheedu tahay shuruuddii saxeixaynu soo marray oo dhan in laga wada helay oo hadday tahay tii sanad ku tacalluqsanayd iyo tii matn iyo sanadba markaa ku wada tacalluqsanayd shuruuddaasi hadday tahayba in laga wada helay ayay markaa taas macnaheedu yahay xasannimada waa saas oo kale laakiin hadday yidhaahaan isnaadkiisu xadiidkan waa saxiix dee waxay ka hadleen jaanibkii isnaadka oo ah ruwaaddiisa min ruwaad siqaadaynayeen siqanimadna waa dad iyo cadaalay kulansanaysaa sanadkiina inuu xidhiidhay intaasay ka hadleen amaa labadii shardiga kale ee sanad iyo matniba geli jiray ee cadamu shuduud iyo cadamulcilla labadaa kamay hadleen oo may taaban ama khaasatan matniga oo kale shuduudkiisii ama cilladiisii xasanimadna waa sidaas oo kale bal haddaba hadday ku gaabsadaan uun saxiix isnaadkiisa ah ama isnaadkiisu waa xasan ayaa waxaa xadiidkaa loo xukumayo inay shuruuddii halkan kamay wada hadlin markaase badh un bay noo sheegeene badhkii kale markaa kamay may taaban in laga heliyo in kale ayuu inoo sheegayaa markaa wuxuu uhi sheekhu walxukmu xukum bisixati sixa la xukumo lilisnaadi isnaadka cala lisnaad isnaadkii loo xukumo sixo iyo walxusni xasannimo oo dee loo xukumo lilisnaad iyadna isnaadkii duuna almatni matniga duuna alxukmi bisixati walxusni lilmatni anaa xukumkii loo xukumayay sixo ama xasannimo matniga mid ka waabsan weeye uu ka hooseeya oo taas ma gaadhsiisna macnaa waa sidee awal hore baynu soo marnoon yacnaa qowlkooda ay leeyihiin isnaadun saxiix ama isnaaduhu saxiix ama isnaaduhu xasan uu ka hooseeyaa qowlkooday odhanayeen xadiidun saxiix ama xadiidun xasan intaa weeye sidii cibaaradii nawowiya baan ku soo aragnay walo dee icraabad muddo yar baciidu halkan yar icraabo sheekhan kitaabka cusuble waalxukmu xukm bisixati sixa la xukumo xadiidkii lilmatni matnigii loo xukumo meel isnaad isnaadkii loo xukumo iyo wlxusni wاlxukmu biاlxusni lilisnaadi isnaadkii loo xukumaa duuna almatni duuna alxukmi markaa dee bisixati wاlxusni lilmatni wey xukumkii sixo ama xasannimo matniga loo xukumayey waa duunkii linuqaadi cinda nuqaadi raggaa iyagu xufooda naaqidiintii aad wuxu naqdiyaa markaase dee markaa ka jayidkiiyo ka aan ahayn kala soocaan agtooda taas buu ku yahay wey waayo dee waxay dhacaysa xadiidka sanadkiisu inuu saxiix noqdo ama uu xasan noqdo oo matnigiisina aanu saxiix noqon ama aanu markaa dee xasan noqon sababtuna waa licillatin cillo daraaddeed matniga gelaysa oo dee imaka marka la leeyahay waa saxiix ama waa xasan aan laga hadlin aw lishuduudin ama shuduud daraaddii matnigaba ku sugan oo markaas de cibaarada la leeyahay isnaadmahu صaxiixun ama xasanuna aanay markaa anfi yahayn bata buu markaa uu yahay mid uga hooseeyaba weye waa lculati waayo macnaa waxa weeyaan lannahu yasixu isnaadu aw yaxsun badhe isnaadkii ayaa saxiix noqonaya ama xasan noqonaya duuna almatni matniga duunkii licilatin cillo daraaddeed oo matnigii ku sugan daraaddeed aw lishuduudin shuduud daraadii taas weeye horta xukunkum oo si soo ogaanay oo macnaa ninkii xaafidkaa ah markuu yidhaha xadiidkan isnaad saxiixa lagu wariyey saddex shardi un inoo sheegay in laga helay waa ah ruwaaddiisoo cuduula ruwaaddiisii oo markaa dee daabidiin ah ama dabdi iyo iyadoo sanadkii ay markaa aanay waxba ka dhicin inqidaacaanu ku sugnayn laakiin shuduudkii matniga gelayay iyo cilladii matniga gelaysay inuu xadiidku ka nabadgalay taa u ka aamusay muu sheegin saa daraaddeed waa dee xadiidkii marka uu taasu ku gaabsado xasannimo ama isnaadnimo saxiix sanadkiisii ah de way ka hooseysaa ka martaba hooseynaysaa isagoo ilaa xadiidkani waa saxiixo macnaa hadalkiisu markaa macnuu noqonaya saddexaa shardina waa laga helay matnigana shaadnimo ama shuduud iyo cillo matniga ku suganna ma jirto hadalkiisa macnihiisu yahay waa ka hooseeya weeyaano de waayo cilladan iyo ama shuduudkan buu ka aamusay isagu hadalkiisana aan ku sugnayn iyo xukunkiisanba taa weye laakiin wuxuu uhi sheeku waxkum xukum oo markaas sixadaa sanadka loo xukumay ama xasannimadaa sanadka loo xukumay lilmatni matnigiina uu xukum in adlaqa hadduu idlaaqo duu xifdin mid xifdi u saaxiiba taasoo numiya loo nisbeeyay numiya loo nisbaynaya lilxifdi oo macnaa nin mashhuur oo aimadu ay ictimaadsadaan oo xifdigiisu macruuf yahay oo loo nisbeeyo xifdi oo dee dadka culimadii ahaayee muctamadiinta ee la ictimaadsanayay ah hadduu idlaaqo matnigiina isaga xukun wey oo xukunka horta waa kaa hore oo isma laazimayaan macnaa waxa weeyaan sanadka sixadiisii iyo matniga sixadiisii isma laasimaan sanadkii oo saxiixa ayaa matnigu aanu saxiixayn sanadka xasannimadiisii iyo matniga xasannimadiisu isma laasimaanoo matnigii markaa sanadkii oo xasana oo macnaa rijaasha xasankaa shuruuddeedna laga helay ayaa matnigii aanu dee xasan noqonayn oo daciif noqonaya cillo daraaddeed ama shuduud saa daraaddeed baani labada xukum isugu mid ahayna horta talaasumkaas baan jirin laakiin nin imaama oo xaafidi hadduu yidhaha xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix sidaasna uu ku daayo waxay ku xambaaran tahay matnigu inaanu cillo lahayn ama shuduudna aanu lahayn wax matniga qadxi ugu sugan yahay aanu jirin oo masixadiisa marci ama xasanimadiisa waayo de waa nin imaamo muqtalica haddii uu matniga cillo ku og yahay haye qiyaamay noqonaysaa hadduu yidhaha isnaadkiisa waa saxiix isagoo matnigii cillo ku og kaba aamusee muu uu caddayn la kamuu aamuseen kol haddii nin imaamo weeyo xaafida ah, maaha nin kastaba nin xaafidoo imaame uu sanadkiisa sanadkiisani waa saxiix xadiidka ama matigiisani ama sanadkiisani waa xasan waxaa loo xukumayaa un cilla inaanay jirin cilla inaanay jirin shuduudna inaanay jirin hadduu jiro se aanu ka aamuseen oo caddayn lahaa markaas saa daraaddeed iyadoon talaasum jirin horta talaasum jirin ayaa arrinta jirtay daraaddeed ninkani waa xaafid iqtilaac badan loo matigiiyo sanadkiiba isagoo iqtilaacu leh kol hadduu taa ka aamusayna inaanay cillo jirin ama matni aanu jirin waa ka sanadkiiba kaadle ayuunbaa lagu xambaarayaa taasunbaa loo xukumayaa ee laakiin talaasuma jiro weeye markaa dee kol haddii sanitay haddii la idhaha xadiidka rijaashiisu waa siqaad anaa iyo asanbaabkeedo bal waxa weeyaan rijaashiisu waa siqaad iyadoo sanadka inqidaaca ku sugan yaho sanadkiisu aanu xidhiidhin ayaa la odhan karaa rijaashiisu waa siqaad oo dee waa wixii joogay waa wax lagu kalsoon yahay oo cibaarada isnaadkiisa saxiixa waxaa kasii hooseynaysaa rijaashiisu waa iqaadba haddii la yidhaha rijaaluhu rijaalu صaxiixna dee waa taas oo kaleo rijaashiisi waa rijaalu صaxiix macnaa dee waa cuduul ah ee xataa inqidaaciyadu kuba sugan yahay ayaaba iyadna cibaarada laga cabiri karaayo adigo cibaaraadka aimadu ay isticmaalaan ee rijaashiisu waa iyo ama rijaaluhu rijaalu صaxiix oo kale waa iyaduna tan oo kale oo xadiidka sixo looguma xukumayo ama matniga sixo looguma xukumayo haddii aan la ictimaadsan ninka xaafidkaada kan ilaaqay xifdigiisa aan la ictimaadsan cibaarada isnaadkiisa saxiixana macnaa waxay iyadu laasimsanaysaa xataa itisaalkii iyadu kuwa horey lusumki ama markaa kumay sugnaynba umay laasimsanayna xataa itisaalo laba shardun bay laasimsanayeen cibaaradani taabay kasii heer sarraysaa rijaalu iqaad isnaadu saxiix baa kasii heer sarraysa isna waa kan xukunkiisii noo sheegay ee marka loo xukumaya mate waa marka nin imaamo xaafida oo muctamadii uu iطlaaqan weeye waxkum xukum sixada ama xasannimada lilmatni matniga u xukum in adlaqa hadduu idlaaqo waa sixadii isnaadka ama xasannimadiisii duu xifdin xifdi mid u saaxiiba taasoo numiya loo nisbaynaya xifdiga ujeedadu mashhuur ku ah bayn ahlilcilm nin xaafidaynayey oo muctamadi hadduu idlaaqo wey وللqبول يطلquna جيdا والثابت الصالح والمجwda وhal يخص بالصحيح الثابت aw yashmalu lxasan nizaacun haabitu wahadihi bayna aلصaxiixi wاlxasan waqarabuu mushabahaati min xasan halkan waa inoo dhammaynayaa ama waxay inoo dhammaanaysa labadii noocee hore waa saxiix iyo xasankii marka wuxuanu ku khatimayaa alfaado bal xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasankaaba ka dhaxaysa ay ku wada idlaaqaan taas buu inoogu khatimaya abiyaadan saddexdaa markaas waxa u yidhi oh, xataa zarqaanigi inaan halkan isagoo soo qaadnay abyaadan kusoo aragnay weeye waana ziyaadaadkiisaba uu la dheeriya alkeedii alciraaqiyo walilqabuuli qabuulku asalka hore waa masder laakiin halkan ismi mafcuul buu dee loo jeedaa ama uu ku xambaaran yahay ooyaano imaka dee ismi mafcuul baa dee ilaaqimada amadi masderkii baa lagu idlaaqa ismi mafcuulun walilqabuuli macnaa walilmaqbuuli kii la aqbalayay waa xadiidkii maqbuulka ahaa dee xadiidka maqbuulkiina waa kaa saxiixuna waa maqbuul waa kaa loo aqbalayo dee axkaam iyo keyrkeedba xasankiina sidaas oo kale isna maqbuul weeye kaa isaga la aqbalayo yudliquuna way idlaaqaanoo jayidan jayid bay idlaaqaan oo jayid bay ku idlaaqaan culamaa alxadiid wasaabita saabitna way ku idlaaqaan asaalixa caadifki baa xadfanya wasaalixa saalixna way ku idlaaqaan walmujawada mujawadna way ku iطlaaqaan oo alfaadan afarta ee aljayid aلsaabit aلصaalix almujawad xadiidkii maqbuulkaa way ku iطlaaqaan oo macnaa xadiidkii xasanka ahaana alfaadan way ku iطlaaqaan xadiidkii صaxiixa ahaana alfaadan way ku iطlaaqaan oo marka weliba lafdiga saalixna waataynu soo maray halkii abi daawud marku ka soo hadlayey dee inkii xadiidkii صaxiixa ee xasankaaba saalix la odhanayo <coughs> macnuhu hadduu yahay saalix lixtijaaj weeye xujaysi buu usuubadaa xujaysi ka usuubanaya waa xadiidkii صaxiixa iyo kii xasankaa ee awqaada qaarkoodna saalix ictibaarba loo jeedo macnaa wuxuu usuubadaa ictibaara ujeedadu dacfigiisu ma badna waa dacfi wax xoogeyn kara ama isagii kami kara kaas baa dee ictibaar usuubadeen oo markaa taadic waa mid noqon kara ama shaahid oo mid isaga karmi karo taasi iyada markaa xadiis aan xasan ahayn bay xataa kuba idlaaqayaan lafdigaas saalixnimada cibaadada abi daawuudin in xataa macnahaasba lagu xambaari karo haddii macnaha lagu xambaaranayo ictiraadyo aanay iman ahayn ba waatan soo sheegnay bal adigu saalixana waa ka ama inta kale waa alfaado imakay nagu cusub markaa jayid saabit saalix mujawad intaba way ku idlaaqaan xadiiskii maqbuulka ahaa oo markaa hadday xataa ku sifeeyaan iyo hadday xaasi markaa matn ku sifeeyaanba ama ay ku idlaaqaanba de waa xadiidkii maqbuulkaabuu ka dhaxaynaya wy walilqabuuli ay wayudliquuna way idlaaqayaan lilqabuuli lilmaqbuuli kii maqbuulkaa la aqbalayay waxay korkiisa koo idlaaqaan macnaa cala lmaqbuuli jayidan jayid way ku idlaaqaan wasaabita bacd alculamaana xasanka waabay kasii heersaraysiiyeen oo saxiixun baabay la simaan jayidnimada wasaabita saabita markay leeyihin xadiida saabita weeye waa xadiidku sugan ama isnaad sugan baa lagu wariyey dee waa kan waa kii maqbuulka ahaa un wasaalixa saalixna way ku idlaaqaanoo hadday yidhaahaanba isnaadkiisu waa saalixba dee waa xadiidkaa maqbuulka ah ayuunbaa markaa taas ujeeddadoodu ay tahay ee ama u suubanaya ixtijaaj ama xasan ha noqdo ama saxiix ha ahaadee walmujawada waa ism mafcuuluuni waa kii la fiicneeyey adigu mujawadna way ku idlaaqaan buuli marka wuxu uhi sheekhu isagoo khilaaf iqtisaadikashe ku sugan bishaaraya ama cad inoo caddaynaya wahal yukhasu miyaa la khaas yeelayaayo asaabitu saabitkan bisaxiixi saxiixa miyaa lagu khaas yeelaya oo marka saabit lafdigana la isticmaalayo ma xadiidka saxiixa unbaa loo isticmaalaayo oo uu u gooni yahay ee xasanka looma isticmaalo aw yashmalu mise waa shamlinayaayo dee idlaaqa saabit la idlaaqay alxasana xadiidkii xasankaana waa shamlinaya yashmalu iyo yashmulu labaduba way banaan tahay shamila iyo shamala marka yashmalu aw yashmalu mise wuxuu kulansanayaa alxasana xasankiina waa kulansanaya marka wuxuu uhi sheekhu isagoo taa inoo sheegayay khilaaf jiro nisaacun fiihi kanfigiisa waxa ku sugan nisaacun khilaaf saabitun jiro wey khilaaf baa jira bayn almuxadisiin oo bacd almuxadisiin ayaa waxay saabitka u gooni yeeleen xadiidkii saxiixa ahaa ee xasanka kumay idlaaqin kuwana labadoodiiba waa haabit baa lagu idlaaqayaa bay yidhaaheen oo haabitna khilaafkaasaa jira bal bajayna bacdigood saxiixa martabadii bay gaadhsiiyeenba ama way ku dhaweeyeenba weye oo marka xasannimo sare oo kacujayd ay jirayeen saxiix bal ay taa kuwa taradudsayiinna waa isticmaalaan ama waaba isticmaalaan saxiixa naftiisa wey wahal yukhasu miyaa lagu qaas yeelayaa athaabitu haabitkii bisaxiixi saxiixa miyaa lagu qaas yeelayaa oo macnaa haabitka ma marka dee haabit la idlaaqa xadiidkii saxiixa unbay ujeeddadu tahay aw yashmalu mise haabitkani waa kulansanayaaoo alxasana xadiidkii xasankaana waa shamlinayaa nisaacun haabitu fiihi kan waxa ku sugan nisaacun muran iyo khilaaf saabit jiro oo sugan weeye bayn almuxadisiin weeye oo macnaa lafdigaa ikhtilaafkaasaa jira wey wa haadihi bayna asaxiixi waalxasan wa haadihi haddaba alfaadahan afartaynu soo maray iyadoo dee saabit khilaaf jiro uu imaka beydka hore ku sheegay waa jayid iyo saabit iyo saalix iyo mujawad qawi hadday yidhaahaanna waa la mid macruuf iyo waxyaalahaasna maxfuud iyagna way noo dambeeyaan oo macruufkii iyo maxfuudkiina kolley dee iyaguna waxyaalahan axaadiisa maqbuulkaa lagu idlaaqe laakiin shaadkiiyo munkarkaan ku arki doona haddii aan la yidhaahe bal markaa alfaadahani bayna asaxiixi waalxasan ila way wareegaysaa waxay ka dhaxaysaa bayna asaxiixi waalxasan inamankaa qabuulkii bayna yidhi oan yidhi waa bimacna almaqbuul maqbuulkuna saxiix iyo xasan buu ahaa markaa alfaadahani waxay bayna asaxiixi walxasan waxay ku wareegaysaa ay kaba dhaxayso saxiixi iyo xasankii waa alfaado mushtaraka ah oo saxiix iyo xasankiiba ay wadaagsanayaan wey baa wuxuu uhi sheekhu waqarabuu way dhoweeyeen mushabbahaatin mushabahaatna waxay u dhaweeyeen min xasanin xasan oo laftiga mushabbah ama ay jamciyaad mushabbahaat ha yidhaaheen ama mushabbahah haba yidhaaheen waxay u dhaweeyeen xadiidka xasanka ahaa naa ujeedadiisuna waxa weeye markaa ay dee kolkol waxa isticmaalaadkooda iyaanu badnaanin dee kamida inay axaadiida mushabbaha ay yidhaahaanba markaa marka ay mushabbaha ay isticmaalayaan macnaa waa mid xasan shabbahaysa weeyaanoo xadiidkii xasankaabay u dhaweeyeen axaadiistii dacfibaha ku sugnaadeen laakiin xasan martabadii ku soo dhoweyd ama aada u shabbahaysay taas bay mushabbaha kaba cabiraan oo jayidka bacdigood say u isticmaaleen oo xadiidkii xasannimana kaba kacay ay saxiixna kuma taradudsan yihiin taas ama jayid halkaa halkaas kuba dhowaa naqsi haba jiro oo waxay dee saxiix iyo uga iishay ninkan imaamkii ama muxadidku jayid ugu leexdayba malaa wax yaroo jirayo isagoo taradudkiisaba aade taasoo kale ayay mushabaha iyo xasankuna isku yihiin bay yidhaahaanoo markay adigu yidhaahaan mushabaha isticmaal badanna maaha oo ma badnaa ee waa bacdigood alfaad iyaga laga soo naqliyey ama kalaamkooda dhacay markay axaadiis kaba hadlayeen axaadiisa mushabbaha ama mushabbahaatba waxay u dhoweeyeen xasankii oo macnaha axaadiis xasana ayay ujeedadu tahay ama xasan ku dhow markay cibaaradan isticmaalayaan oo taas bay u dhoweeyeen weeye oo kanisbati naxwi jayid ila saxiixba shaarixan aan ayaa abu xaatim raasi ka soo naqlina cabdi bni xusein alkilaab la idhaha dacafadii ka mid ahaa siduu yihi wuxuu noo soo saaray awala shayna axaadiia mushabahatan xisaanan axaadiis fiican ayuu macnaa noo wariyu noo soo saaro uma akraja bacdu axaadiia mawduuca haddana wuxuubuu ka daba keenay axaadiis mawduuco markaasu wixii ka qoranaba naga xumeeyu naga fasaadiyeyba adigu mushabahaat ama mushabaha waa axaadiis markaa xasankiibay kuba dhowdahay intaa wey waqarabuu way dhaweeyeen mushabahaati min xasan bay u dhaweeyeen xadiidkii halkaa xasankaana waan ka baxnay aan kaga soo baxnay iyo bal wixii isagana furuucdii dee isaga ka daalanaysayba ahayd ee imaka ama masaadirtiisa ha noqoto ama xukunkiisa wuxuuya ha noqoto ama qaybihiisa haba noqotee waynu soo aragnayba wuxuu marka halkana qaybtii saddexaad buu inoo bilaabayaa waatii aan kitaabka bilowgiisii ku soo aragnay culamaaulxadiid ama agtarkooda xadiidka inay u qaybiyeen saddex saxiix iyo xasan iyo daciif labadii hore waan ka soo baxnay kii labaad weeye kan imanka isaga tacriifkiisa iyo waxyaale asaaniidda ku tacalluqsan buu inoo sheegi ee xagga marka la eego xukunkiisu wuxuu yahay oo ixtijaajkiyo ixtijaaj la-aana meel dhexda kitaabkaa ah ama qaybo dambe ayuu inoogu keeni doonaa oo iyada markaa xukunkiisii iyo bal dee siiqada lagu warinayo kaleyo waxyaala furuucdiisa ahayd meelahan dee ahaydba in la raaciyo ayay halka dambe waayo anwaac badan oo daciifka ah oo magacyo goonyele ayaa inoo dambaysa markuu kuwaa dhammeeyo anwaacda ayuu keeni doonaa siiqada iyo xukumka iyo xagga ixtijaajka iyo ixtijaajlaan ama waxa loo xujaysanaya haddii wax loo xujaysanayo shuruudaha lagu qaydiyo umuurahaasuu keeni doonaaye halkan markaa waxaa noogu sugan uun waayo dee anwaacdiisi waa dib u bilaabmi doonto maruu markaa wada sheegi doonaayey waa waxay tacriifkiisii iyo inuu maraatib leeyahay iyo qaymo badanoo loo qaybiyo laakiin aan kitaabka inoogu tirsanayn iyo waxoogaa asaaniiddii lagu sifeeyey inay asaaniidta ugu taag daraba tahay waxoogaa kamida ayuu inoo sheegi doonaa marka wuxuu dhaha daciif huwa daciifku alladii xadiidkii weeye khalaa madhnaaday can sifati alxusni xasannimo sifadii oo kol hadduu dee xasannimo rutbadii aanu gaadhsiisnayn saxiixiina ma gaadhsiisna min baabi awla oo sifadii xusniga siduuga madhnaadayna waa sifaatkii xadiidka xasankaynu soo maray sifaadkiisuna wax kala mayana waa shuruuddii aynuu soo marnay xadiidka xasanka halkii tacriifkiisa aan ku soo maray ka aan laga helin maxduud maa shuruuddaasoo dhan in laga wada waaye dee mid keliya oo kamida shuruuddaa laga waayey ama mid wax kasii badanba fahuwa daciifo marka daciif baa kaas lagu magacaabaya oo shuruuddii xadiidka xasankaana waxaan ku soo aragnay dee horta in la shardiyayo itisaalu sanad la shardiyayo in cadaalatu ruwaad la shardiyayo dabdi yaanu weynaaninba oo dabdii heer sare ayaanu noqonin bay dabdi inuu xasilayo dabdigoodaa yaraaye saxiixay kaga duwan in loo shardiyo cillo iyo shuduudna ka nabadgelay sanad iyo in loo shardeeyo intaas baynu soo aragnay marka xadiidkii haddii aan sanadkiisu xidhiidhin intii kaleba ha laga wada lo riwaayadda cuduul markaa mutaqiniinaba haba noqdeene xadiidkaasi dee daciif buu noqonayaa xasan ma aha haddii markaa intuu xidhiidhay riwaadan uu ku xidhiidhay bacdigood ama mid ka midii ah aanay cadaala u sugnaanina sifadii xasannimada lagama helin waa xadiida daciifa haddii cadaala waay ruwadan u sugnaatay sanadkuna xidhiidhay ee laakiin babdi aanu u sugnaanin iyaga ama wax ka mida uun oo dee ay ku jiraan dad lagu sifeeyey si un xifdi badan ama kaflo iyo waxyaalaha isagana sifadii xasannimada lagama helinoo xadiida daciif uu noqonaya haddii cilla ay gasho matni ama san ama shuduud uu galo sanad ama matnina sifadii xasanimada ama shuruuddiisii lagama helin waa xadiida daciifa marka adigu waa sifaadkii qabuulkaynu soo maray mid ka mida ka laga waayo ama mid wax kasii badanba taasba waxaa lagu magacaabaa daciif baa lagu magacaabaa kaawey huwa xadiidka daciifkii alladii kii weeye khalaa madhnaaday ka madhnaaday can sifati alxusni xasannimada waa can sifati dilxusni weeye xadiidkii xasannimada u saaxiibkaa sifadiisii wey can sifati dilxusni way xasannimada kii u saaxiibkaa sifadiisii kii laga waayey kaas baa ah xadiidka daciifkaa wey kaa wuxuu ihi sheekhu radia allahu canh wahuwa isaga calaa maraatibin maraatibin waa tasriiftani dee waa wasanka daraaddeeda ama darurada shicirkaa keenteen wahuwa isagu calaa maraatib ay qad jucila waa la yeelay calaa maraatiba maraatib baa la yeelay oo sidaynu dee saxiixiiba inuu maraatib aha ku soo maray ee xadiidka saxiixa iyo mid ka asaxsanba uu jiray ayaa daciifkana maraatib u yeelanayaayo daciif waa leeyahay mid daciif waxa weeyaan dee kaa kasii taag darana waa jiraa mid awhaa lagu tilmaamayo ama adcafba oo aada u taag daranoo nihaayo gaadhayna waa yeelanayaayo si saxiixba saxiix iyo asax uu lahaa ayaa kana daciif iyo adcaf uu yeelanayaaba taasba weeye oo maraatib buu leeyahay dacfigu waa kala sii daran yahay weeye waa si aynu soo marnayba dacfi aan badnaynoo mayo marka duruqta cadiday loo hela xasan martabadii gaadhaya waa dacfiga dhowkaasi dacfi kaa kasii liito aan kamayno duruqdii tacadidaysay aanan kabahayna ku soo aragnay waa dacfigii liitay ee markaa kaa sii hooseeyey haddaba maraatib maraatibtaasuu leeyahay oo daciifii adcaf baabuu yeelanaya wahuwa isagana calaa maraatiba qad jucila qad jucila waa la yeelay calaa maraatiba maraatib ayaa la yeelay markaa maraatibtaasi laakiin dee wax markaa qaybaha loo qaybiye magacyo gaar ahaaneed culimmada ay ku magacaabeen oo haddii alaydhaha inoo iman doonana way leeyihiin kuwa aan dee markaa daciifuna kuwa idlaaqay magacagooniya aan yeelana way leeyihiinba ee maraatib buu leeyahay owe marka wuxu uhi sheekhu wabnu salaaxi falahu tacdiidu ilaa kaiirin wahuwa laa yufiidu wabnu salaaxi ina salaax imaamkii xaafidka ahaa ee abu camrin falahu waxa u sugnaaday muqadimadiisa shahiirada ah ama culum muqadimadiisa haddee kitaabkiisa culum ulxadiid tacdiidu tirin oo xadiidkii daciifka mucadada mastarkeediie tirin uu tiriyey oo u kala bixiyey ilaa kasiirin waa ilaa kasiiri min alanwaac wax badan oo anwaaca ah uu u kala saaray taas baa waxa weeyaan u sugnaatay wey oo marka hore uu ka soo naqliyey ibnu xibbaan inuu ilaa dee sagaal iyo afartan gaadhsiiyeyba isagaa dee markaa caddeeyey siyaalaha ay markaa ku imanayaan qismada yani de adigu waxa weeye tirooyinkaasi kuba soo baxayaan oo ah dee sifa sifaatulqabuul ka mida markuu waayo oo lix iyo meelahan ay gaadhsiiyaanoo ta lixaadna waxay noqonaysaa dee ama dee sifada lixaad ee meelahan ay markay xadiidka daciifka ka hadlayaan san sarqaniga kusoo aragnay meesha jirta haddaba mid ka mid a ah haddii la waayo uun qayb buu noqonayay haddii mid labaad la waayo waa qayb kale haddii laba ay sirbaa raacsan yihiin waa qaybo tirooyin saasaa soo baxay soo fara badanoo aan ku soo aragnayba dee qayb ka mida ah wuxuu ictimaadsanayay isba ibnu markaa alfiyada ciraaqi iyo sharaxeed alfiyada ciraaqina dee waxay nadmi u tahayba muqadimada ibnu salaaxun bay nadmi u tahay kaas baa waxa weeyaan qaybo saasaynu soo aragno iska yar dhib badan sida lagu soo saara ayay u qaybiyeen oo inta badan dee aan faa'iida sidaasoo weyn oo kusii jirtay aanu jirinoo waxa magacyada lee daciifkii waaba wax kooban waxyaalaha kale waa waxa dee taqsiim ama qismad caqliya un ku soo baxaysa iyo waxyaalo laysku geegeeyey iyo waxyaalo laysku darbiyey kol haddaanay magacyo gaar ahaaneedoo aynu isticmaalayna aanay lahaynba dee waxyaalahaasna dabagelkeedu waa tacabun si isaguba odhan doono wabnu salaaxi inu salaax falahu waxa u sugnaaday tacdiidu tirin uu tiriyey iyo kala bixin ilaa kaiirin ilaa kaiirin min alanwaac wey wax fara badan oo anwaaca weeye fafaaqidu shardi qabuulin qismu wain bastun iyo fi baaytaale laakiin alfiyada wain bastun bugi wey alfiyada ciraaqe xataa se alfaada soo qabanayn fafaaqidu shardi qabuulin qismu wasayni qismun hayro wadamo markaa qaybo badan buu kala bixiyey marka wuxuu yihi sheekhu radia allahu canhu wahwa anaa tacdiidkaasi iyo anwaacda tacdiidkaasi anwaac badan loo kala bixiya laa yufiidu wax faa'iidaynayo wax faa'iiduu leeyahy ma jirto oo waayo xafidnu xajar baa ina dalika tacab laysa wara'ahu arab sharaxiisana oo tii markuu lahaa noo doonaya inuu bastiyo ayaan hadalkaa xaafid arkay oo markaasaa nacaymaa waraaqda inuu madoobeeyo wax qiimuu leeyahay ma jirto hadal aynuda tadriib ku soo aragnay qolooyinkiina haystaba kitaabkan iyo waa kan ay uga sugan sharaxan hadalkii dee xaafid ee suyuudina markaa ku xambaaray inaanu ka hadlina salaan hadalkana labaydha macnaa wax faa'iidooy taasi leeyihin ma jirtee waa tacab laysa waraaho arab ah iyo wax faa'iidoo ka dambeeya aanu jirin inaad ku daalayso uun laakiin faa'iido sidaasood ka gaadhaysa aanu jirin saa daraaddeed wax laysku shuqliyaba maha wey ilaa katiir bacdooda mu'alafaad ay kuwaba khaas yeeleen ilaa katiirin waa walaa yufiidu markuu intaa inoo sheegay ayaa halkan wuxuu bilaabayaaba asaaniid lagu sifeeyey inay awhal asaniid tahay ayuu bilaabayaaba weeye marka dee waxoogaa ma dhammaynaya laakiin shaarixa isaguna waxoogaa kordhinaya kollayna dee tirmisi dee kutubtuna guud ahaan waxa weeyaan kitaab malaa khada ah ka nabadgashanba kutubtan dee imakaan haynaa ma jirto kitaab kasta way kala khada ah yariino kollay khada ah aad milicsanaysaa waa jira dee ama matiga ha noqoto ama sharaxa ha noqoto kollay akhda waxyaala qaarkood waxay la tahay waa iska daahiro nin kastaaba waxa uu dareemi karo u ogaan karo oo iminku markuu halkaa xaafidnu xajar hadalkiisaa waday sadarka ugu dambeeya ayaaba markuu sheegaya haddii bal waxaan qismadoodii inay qaybintan ama kala bixintani ay tahay magaca qismi kasta magaca in lagu khaas yeelo arrintuna saas maaha oo in yarun baabay ka magacaabeen buulo marka waxay ka magacaabeen almursal walmucdad halka walmucdad odhan laaba dee walmucdad noqotay waxaana aw limacrifatin lam yabluq halkaa cibaaradaas lamtaas iyada wax iminkaas lagu hore loo dareemi kara maahe lam maahae waa kam uun hadday tahay aw limacrifati kam qisman kam yabluqu qisman bilbist imsuu kala bixinta ku gaadhayaana fa hadihi hamaratun mura waa midho qadhaadha ujeeddada waa faa'iida aan macno lahayn taasna waxay qismo inta caqli kuu soo baxaa darbin kuu soo baxa faa'iida saasa ma laha marka halkaasna aw limacrifati lam maahae waa kam uun wey bale alfaada kalena way jiraa fain kaana litaksiis kulli qismin way idaafaysanta kulli bay idaafaysanta laba laamnoodna way ku sugantao dee mid baa zaa'ide litaksiisi kulli qismin ubay markaa noqon marka wuxu uhi sheekhu uma can isidiiqi alawha kara sadaqatun can farqadin can mura uma waa intaa bacdigeed waana dee wax inooga faa'iido badan iyadoo laynoo tiriyo taa kale ayuu inoo sheegayaaye alwhaa waa kii dacfiga badnaa can isidiiqi iyadoo abibakar laga warinayo asaaniiddii abibakar ay tahay waa dee asaaniiddii abibakarka ugu taag daran kara kara bimacnaa mara marata waxayd iyada hadal go-aan bataastee ama mar waa iska takmiilow kollay dee waxyaala ka dacifsan in la helaaba suurtagale sadaqatun sadaqa weeye oo can farqadin farqad ka warinaya can muratin isaguna murra ka warinaya marka waxa weeyaan iyada cibaaradan asaniidaka ugu daciifsan abibakar u sugnaatay waatayna wal orinta asaniida abibakarka ugu asaxsan soo maree waxa weeyaan sadaqatu daqiiqi can farqadi sabaqi can murati tayibi can abibakr kaas weeye horta asaniidan laynoo tirin doono haddii ala idhaaya kuwa sharaxyada ku sugan ee awal asaaniid lagu tiriyey macnaheedu maaha sanadku dhammaantii inuu wada dacafayay ma aha taas asal ahaan ma aha ee waxa weeyaan in tarjamooyinkan ay awhal asaaniid ku tirinayaan ayaa ama laba ninoo daciifa ama laba wax ka badan kolkol dee saasaaba ku kusoon ayuunbay kulansatay oo tarjamadii baa laba ama laba wax ka badan oo dacafaa kulansatay maaha tarjamadaasi dhammaanteed inay wada dacafo tahay markaa maxaa abubakar uu yidhi waa sadaqatu sadaqatu bnu muusa daqiiqa waa nin saduuqa ah oo hamle isagu saabica ka mid ah farqad waxa ii yaalla aniga sharaxa can farqad abi yacquuba sinji marka horta ninkan farqad ibnu yacquub baa la yidhaah waana nin zaahid ahaa caabid ahaa waxay u daciifiyeen un waa xifdi xumo marka inan yacquub waa la yidhaha lakiin abi yacquubtuna horta waa saxiixa oo kunyadiisa iyadna abi yacquub la ydhaa xagga hoose sida ku sugan ee waxba haddaa kutubtii ku kala aragtaan iyagoo dee kan isagoo abi yacquub inoo dhigtay ibnu yacquub kuwa kale ku sugan tahay ama dabacaad nisqooyinka kale ibnu yacquub aad ku aragtaan waxba meesha qalad midna ma jiro aabihina yacquub baa la yidhaha kunyadiisa abi yacquub baa la ydhaa laakiin wuxun baan saxiixayn san sharaxa tirmisi ku dhacdan ku sugan asinji halkaasi asabaqiyi weeye nisbadiisu oo waa asabakiyi baa la idhaah waa dee sinta waa caadiye ba iyo kha weeye adee sintiyi ma aha marka isaguna waa nin asxaabtii xasanulbasriba ka mid ahaa zaahid ba ahaa ee laakiin dee muu ahayn ehel uma dee dadkii iyo waxa dadka u cinaayoode u ihtimaamay ma ahaynba saa daraaddeed baa loo daciifiyey can mura amaa murahani waa imaam weeye waa muratu dayib waana kii aynu asaxu lasaaniidba ku soo maray camr bni mura can mura halkii aynu kusoo aragnay can abi muusa murahaas dee aan nidhi waa maaha aabihiiyo waa muratu dayib muratu bnu sharaaxiil alhamdani ninkaas weeye waa nin imaamo isagu kuma jiro looma jeedo ee waa labada ninee kale ayaa sanadka kuba sugan weeye laa yadkhulu ljannata qibban walaa bakiiran walaa sayun malaka ayaaba axaadiistii lagu wariyey sanadkanba ka mid ahaydba weeye waxaana shaakir halkan yidhaahdee um, suyuudi isagoo le dee wax fiican halkan lama markuu kuwan ku tiriyey inay awhal asaanidiinoo kuwa kasii daciifsan baa jira taas buu yidhaha eh, laakiin dee suyuudi horta tirintiisii may ahayn xaakim baa hadalkan lahaa uu kasoo naqlinayo dee suyuudi raggii ka horeysa xaafid maxajaru nukadkiisu tan way soo naqliyeen isagoo isbadee kalaam lahaa marka dambe oo markaa nusqooyin dee aada uga sii liita kuwan oo anasba ha u badnaadeena rag ama sheegtay inay dee saxaabo la kulmeen ama keligii laguma yaqaanay taasoo asaaniidoodu ayaaba jiro dee kutubta kuba sugan oo taasi aada ugaba sii awleysna haba yidhaaheen laakiin hadalkan dee xaakim baa lahaa kitaabkiisa macrifatu culumi alxadiidi suyuudi ma lahaa waxa weeye labada nin baana dacfigu uu ku sugan yahay dacfigoodu dee yaanu ahaa nin dacfi xadda tarti gaadhay sababta adigu loo dacifo waa xagga xifdi xumo un weeye iyo dabdi la-aan uma can sidiiqi uma alawha waa kii taagta daraa dacfiga badnaa wey can sidiiqi isagoo dee abibakar laga warinaya ka rawa maratan waaxida sadaqatun weeye can farqadin raawiyan xaaliya mid ka warinaya can farqadin can mura isaguna muratu bnu sharaaxiil alhamdani imaamkaa muratu dayib ama muratu lkhayr la odhanayay kaa ka warinaya wey wlbeyti camrinde can iljucfiyi can xaalit alacwari can xaalit alacwari can caliyin wlbeyti waaw hal asaaniidi asaaniidka ugu daciifsan oo lilbeyti liahli lbeyti taa isaga u sugnaatay isaga qadaro moora wa awhal asaaniidi asaaniidka ugu markaa daciifsan oo liahlilbeyti ama wa awha asaaniidi ahlilbeyti wey ahlubeytka waa beytkii rasuulka ahlubeytkii rasuulke asaaniidooda ka ugu taa taag darani camr bnu camr weeye camr bnu shamir ninka la idhaaho waana shiici aada u xeel dheerba saxaabada caayi jiray alkufi markaa raafida de camarkana can iljucfiyi raawiyan xaaliya ka warinaya can iljucfiyi isaguna waa jaabir ibnu yaziid ninkii macruufka lamacruufkaa ah jaabir aljucfi loo yaqaanay taas weeye siqaara taabiciin ba ahaa isagana xataa la yidhi muqadimada muslimna dikrigiisu waa ku sugan yahay markaa ruwaadda ducafada lagaba hadlayo halkaa uu ku soo noqnoqdaaye xataa raj xuu aaminsanaa cali inuu soo laabmaya waxyaalo saasa can iljucfiyi jaabir aljucfi waa nin axaadiis badanna u ahaa weeye bacd alculamaana dee markaa mala halka iyo umuuro kale uu leeyi un ku kalsoomeeno way yar xoogeeyaane can jaabir aljucfiy can xaalit alcawari isaguna xaalit ibnu cabdillahi alacwar alhamdani ka warinaya can caliyin isna cali ka warinaya xaalit ibnu cabdillaahi isaguna horta nin caalima ayuu ahaa faqiha cilmiga faraaidkana aqoon weyn u lahaa xadiidkiisna ay badan tahay axaadiidiisna kutubta ay ku sugan tahay kutubta dee yaani saxiixan ku sugnaanee kuwo kale oo dhan ba ay kuwooda sugan tahay marka jumhuurulculamaana waxay ku tegaan tawhiidkiisa ama daciifintiisa iyagoo haddana axaadiistiisii abwaabta ku soo saara weeye bacdidoodna waxay ka dhigaan dee waxa lagu celeeyey ee xadiidkiisa lagu celinayaaba waa shaacanimo shaacannimadna haddaan axadda rafdi gaadhin dee waxa weeyaan jarxi ma ahaa axaadiistiisa guudahaan looga wada tago jarxa aad markaasay ka dhigeen waxaan dee taasi jarxi weyn aan isaga u keenin xaris alacwar waa nin markaa shahiira weeye oo siduu ka cabiro tarjamadiisa dahabi jumhuur ulculamaa inay dee tawhiin markaa waxa weeyaan ay ku tegeen tadciifintiisa iyagoo haddana xadiidkiisii abwaabta ku soo saaray xaris alacwar can caliy waana ninkaan macruuf xadiidkii baa ahaa dee qur-aanka fadaaishiisa ku tacalluqsanaayo marka waxa weeyaan ba dee kitaabullah matalan xablullahi almatin iyo dikrulxakiim iyo naba umaa qablakum iyo xadiidkaasba tirmidi waxaan markuu dhameeyo xadiidka dheera dhacay khudaya acwar macnaa cali inuu yidhi oo kale cali waana xadiidka warinaya acwar oo qaado waxaana waana ninkan dee ninka uu isaga ujeedada kasoo naqlinayay ee ula jeeday khudaya acwarta can xaaris alacwari can caliyin bal sanadkaasna marka la eega asaniidda ahlubeytka dee waxaa aada usii daciifa laba nin ee ka horeeya saan soo sheegnayna ujeeddadu maaha sanadkani dhammaan inuu wada daciif noqdo ee haddii laba nin oo aada u dacafaa la helo sanadkii waxay ku tirinayeen awhal asaniid macnuhuna waxa weeyaan in tarjamadan kolba la dhiganayo ayaa calal aqal laba ayay kulansatay ducafaa rag siqaadiya ha kuba sugnaadeen be marka labadaa hore ayaaba ugu filan xadiidka in lagu daciifiyo dacfi weynna lagu daciifiyo sidaa lagu warinayo ama sanadkan awhal asaaniid looguma tiriyo labadaas baa ugu filane asaaniidda ahlubeytkana kaas baa ugu liitaa walbeyti wa awha asaaniidi ahlilbeyti camrun weeye da kanoo camarrah yarwe xaaluu ka warinayo can iljucfiyi jucfi can xaaris alcawari isna xaaris uu ka warinayo alacwari kolley waxaa loo tanweynin waayeyna waa wasanka daraaddeed can caliyin wali abi hurayrata sariyu can daa'uuda can waalidihi ayuu wahan halkan waxaa taalla busriyu baa ii taalla matniga sharaxana saasun buu dhigtay waxaanu hoostana haddana kusii raaciyey uu sii raaciyey tirmisi busriyu bnu sulaymaan waana khada weeye ee waxa weeye sida nusqooyinka kaleba ku sugan sariyu bnu ismaaciil weeye muqadimada muslimna dikri buu ku leeyahay sariyu bnu ismaaciil waa nin dee matruukiinta ama raggii aada loo daciifiyey ka mid ahaa bal busriy bnu ismaaciil oo kutubta dacafada muqniga habi iyo miisaankiisa labada midna nin busriy bnu sulaymaan la yidhaha maba jiro oo ku sugan sheekhu haba dhigteen ee waa sariy bnu ismaaciil weeye wali abi hurayrata abi hurayre waxaa u sugnaaday dee kollayna afa imanka asaaniidan aan haynaa nukarka xaafidna way ku sugan yihiin macrifatu culuumi lxadiidna waa halkay kaba soo naqlinayeen walow dee qayb ay ku sugnayd waxyaalaha siyaadaadkii ayay kuwa dardareen adugu ama isagana kuma sugnays dee kutubta marka la eego dacafada kaba hadashana taraajim bay raggani ku leeyihiinba sariy bnu ismaaciilla kutubtaa waa leeyahay bal muqadimada muslim qaybaheeda ugu dambeeya waa ku jiraaba waxa weeye halkan waa khata dabcadiisan dhacaya laakiin khata ma xafilaya nusqadiisay kuma sugnayd dee xagga hoosana waa kan ina sulaymaan in la yidhaha un sheegaye waa sariy ibnu ismaaciil baa la yidhaha waliabi hurayrata ayagu awhal asaniido liabi hurayrata abi hurayre usugnaaday asariyu weeye sariyu bnu ismaaciil oo can daawuuda daawuud ibnu yaziid ka warinaya can waalidihi isagana waalidkii ka warinaya aya wahnin macnaa xaaluu yahay mid wahankiisu kaamil yahay kaamil alwahni xaaluu yahay haddii la xaaleeyo ama ayu hawanin sanadkani macnaha waa mid wahan u saaxiiba ama dacfiyo ayu wahanin wahanka ugu taam taamsanba macnaa wahanin kaamila ku sugan oo aad buu u daciifiyey sanadkani marka la eego dee waa sariy ibnu ismaaciil can daawud ibni yaziid ibni cabdiraxmaan alawdi can waalidii oo aabihii yaziid ibnu cabdiraxmaan alawdi ah waa wahni aada u badan macnaa dacfigiisaa badan sanadka caynkaasna haddaad aragto abi hurayrana asaaniidda isaga laga wariyo ragga sanadka ugu taag daran ugu daciifsanin sanadkan weeye lianasin daawudu can abihi can abana wacdun liasaaniid alyaman wey ay wa awhal asaaniidi asaaniidka ugu daciifsan oo lianasin anas u sugnaaday daawudu daawud weeye daawuud ibnulmuxabar can abihi aabbihi isaguna ka warinaya kaas weeye oo asaaniidda markaa waxaway anasna kaas aabbihi ka warinaya can abaana abaan mala dee waxa badano xagga adigua dee kolley sarfila-aantuna way banaantahe sarfigiisa aada u badan be laakiin tanna kolley can abaana isna abaan ibn abi cayaash ka warinaya taas weeye oo marka la eego anas ibnu malik asaaniidiisa kan baa ugu daciifsan kolley adugu asaaniid aad u badan oo ducafaa ayaa jirta de abi hudbe iyo rag la badan oo iya u sheegtay ama anas ka maqleen oo dee kadaba ah ama dee kadib lagu yaqaane way jiraano kuwan iyaguba kasii liidanayo soo xaafidba uu yidhaha markaa nukadkiisa majmuuco ka midana uu kuba sheego waxa weeyaan anas bal asaaniidiisa kuwa ugu taag daran waxaa kamida ah daawud ibnu muxabar ninka la yidhaaho waa daud ibnu muxabar ibnu qaxbam markaa wuxuu ka warinaya abihi muxabar ibnu qaxbam waana nin markaa kitaab kitaabulcaqli la yidhaahda waa leeyo waxa ku soo aroorayba waxa weeyaan in badan ay dee mawduuc tahay ama mawduuc ay u badan tahay xaris ibnu abi usama in la yidhahdo hadda isagu muxadidiintii shuhaar aada u mashhuurkahayd ba ka midna kitaabuu leeyahayba ama musadkiisa qayba axaadiisa ka mida ah ayuu ku soo arooriyaa kollay waxoogaa majmuucataa ka midana yaxyaa khazaali ayaaba ku sugan yahay oo qaybta marka la eego intaan dee bilaabin dahaaro inta ka horeysa markuu caqligii iyo taa umuuraha ka hadlayo xadiis badan oo kollay qaybtaasa ayaa dhacday oo dee iyaguna kuwaa nasalka lahaynba haddaba in waxaa adugu asaaniidda eh, markaa anas ugu taag daran daawuud ibnu muxabar ibnu qaxdam ninkaa la yidhaaho can abiihi aabihii ka warinaya muxabar ibnu qaxdam taas kaba warinaya taas baa adugu waxa weeye uu markaa adigu ugu daciifsan wey waxaana iyada deetan imika manduumada sida dhacday aad ba daud ibn muxamar can abihim baa inoo sugan marka daud ibn muxamar ibnu qaxdan baa la yidhaha can abih lakin tadriib raawi ayaa waxaa dhacay halkan daud ibnu muxamar marka oo waxa weeyaan can qaxdab saas oo kale ayaa dhacday daud ibn muxamar can qaxdab cantaasna kolley waa can taxriif ay kuba sugan tahay oo waxayd sawaabku ibni la yidhaah daawud ibnu muxabar ibnu qaxdam can la yidhaaho ee waxaa dhacay markaa tadriib oo kale can qaxdam cantaasi kolley ma jirto ee waa ibni halkaas laakiin manduumada taas ama dee shur halkan kuma sugna wax saasoo ishkaala ama wax tacriif lagu tiriyaay laakiin tadriib bay saas ahayd ibnidii unbaa markaa isbedela u bedelantay can taxriifaan ugu bedelantay ee qaxdamkuna waa awowgii oo markaas waa awowgii un daawud ibnu maxamed ibnu qaxdam oo can abi abihi ka warinaya can abana isaguna abaan ibnu abi cayaash ka warinaya taas baa adigu asaaniida markaa nasna ugu daciibsan marka wuxu uhi waxadu tiri adigu shaksigan muxadidkow liasaaniid lyaman liawha asaaniid lyaman wey liawha asaaniidi ahli lyaman reer yamaneed asaanidooda ka ugu daciifsan waxaad ku tirisaa xabsan ninka xabsi la yidhaaho marka wuxuu yihi sheekhu canaytu waxaan u jeedaa waan ula jeedaa xabsiga alcadaniya ninkii reer cadmeed xabs ibni cumar alcadam oo can ilxakami xakam isaguna ka warinaya ibni abaan waxaanu ka warinayaa can cikrimata can ibni cabaaso cikrimiya iyagu awhaanimada kuma jiraan waa labada hore waa wacdu tiri liasaniidi lyamani liawha asaniidi ahlilyamani reer yamanida asaaniidooda ka ugu daciifsan waxaad ku tirisaa xabsan canaynta waxaan ula jeedaa xabsahan alcadaniya ninkaa reer cadmeed oo can ilxakami xakam ka warinaya bal markaa majmuuco kalena sharaxa inoogu sugantay tadriibna way ku sugneed oo kollay tadriib buu sharaxanan ayaana ictimaadsanayaaye wuxunbaa dee haddaan sidooda u qabano aan iyaga ka faa'iidaysanaynaa un dee raggan baan ku baranaynaayo rag dacafaa inay yihiin asaaniidan khaasatan dee maha dhammaan tarjamadoo dhan ama sanadkao dhame waa qaybo ka midii inay de waxa weeyaan khaasatan intooda horey ay dacafo yihiin oo de haddaad aragna sanad ay ragga caynkaasi ku sugan yihiin bal waan ka tawaqufaynaa iyadoo hadda aynaan matnigii markaaba waa daciif la soo boodahayn waan ka joogsanaa waayo ama matniga daciifintiisu waxay u baahan tahay inaan hubsano xadiidku sanadkan mooye sanad labaad inaanu lahayn markaas baa dee matnigii u xukumi kartaa e dee laakiin sanadkan waa sanad daciifaynyaad ah, ogaan kartaa matniga naftiisaaad ka joogsanaysaaba ilaa dee ogaato in markaa ma dariiq kale laguaad ictimaadsato dariiqa iyo dee wax lamido waxa lagu wariyey inuyo markaa matnigiiba guudaan un daciifiya taa ogaato eetan adigu ogaanaynaan ka faa'idaysana waa asaaniida saas ah inaan dee axaadiisii lagu wariyay horta marka hore ka joogsano tatabuc ida uu dhaco amaan dee culimada kalaafkooda ogaano aan ogaadina sanadkaas sanad daciifa inuu yahay bal dee asaaniid laguma sifeeyey inay aada u taag darantay inuu yahay weeye markaa wuxu uhi sheekhu wagayru daaka madkuurka kayrkii oo min taraajima min taraajimintan waa dee wasankee min taraajima taraajim iyadu ahaatay taraajimtaasoo tudamu loo geynayo kuwan imakaan hayna kadalika oo haddaan khabar iskama qadarano oo wakayru daaka madkuurkan waa kuwa imika madkuurkia lagu soo sheegay kayrkii oo min taraajima taraajim iyadoo ahaatay taraajimtaasoo tudamu loo geynayo kuwan oo kuwan lagu soo biirinaya kadalika iyaguna saasoo kale weeyo dee kutubta kale ku sugayin intan kasii basisan halkana laguma wada dhammayn karo marka adigu taraajim kalaa jirto culimmada ay ku tiriyeen awhal isaniid inay tahay oo kuwa lagu soo kordhinayo markaa waxoogaa baana dee shuraaxda guud ahaan halkan ku wada sugan markaa ka ugu horeeya fawaha alcumariyiina cumariyiinta wuxuu uga jeeday aala cumar ibn اkhadaab asaaniidooda ka ugu daciifsan mxamed ibn cabdillahi ibn qasim ibn cumar ibn xabs ibn caasim can abiyi can jaddihi faina alaaata laa yuxtaju bihim taas buu yihi waana san tadriib dhacday ee halkan dhacday ee bal shuraaxda kale dee sharaxan markaas cafudawiloo daree cusub dhacayo in maxamed ibn cabdillahi ibn alqasim la yidhaaho kale waxaan jirtay beri hadde anigu naftaydu baan doonaya waqti horena waa idoo kolay sunada ka dambaysa aan doonaya bal taraajibtooda inaan ogaado walow kutub sidaasana markaan haysana waxaan haystaa taqriib iyo muqniga ibnu markaa dahabiga uu yaho aada u mukhtasara oo dee taqriibna laga helayo wixii umuhaadka kusoo arooray raggan ka mid ahaa muqniguna dee guud ahaan bucafada inuuba yaalay ayaa markan waxoogaa ururiyey kollay dee in anigu naftaydu ugu talagala markan tarjamada soo gaadhaan waayo ahaan wax ismaasan isku wada xigta waayo waayo halkiiba dee ku daayeen faraaba kaga qaaday tan unbaa cajsi gelisay marka waqti su-aalaan ama asilo waxooga ahayoo sagaal gaadhaysay oo kolley aan u diray kolley mamlakada ay ahayd ama jaamicatulimaam imaam nin doctooro ama cilmi xadiidka dhiga ayaana kasoo jawaabo adigu sanadkan baa deeta wuxuu sheegay in meeshan dee qalad uu kuba sugan yahay macrifatu culuum alxadiidna ay jirto macnaa dee uu kasoo naqlinayo sababku uu yahay un mxamed ibn اqasim ibn cabdillaahi ibn cumar ibn xafs ibn caasim oo macnaa qasim maxamed iyo qaasim isku xigaan waan usa dee markii dambe arkay kutubtiisa dee nukaskii xaafidiya kuba sugnayd oo markaa la yidhaaho maxamed ibn اqasim ibn cabdillahi ibn cumar ibn xafs xataa maxamed ibn qaasimku haddana kutubtii guud ahaan taraajimkuma loo dee waa su isagaba kusoo qoray qolay nukadka markaa muxaqiqiisna uu yidhaaho wax tarjamuu kutubtaa ku leeyahay maba jirto qolooyinka kale amaa qasim ibnu cabdillaahi ibnu cumar oo kale waa nima xataa taqriib markaa made kutubtan markaa umuhaadka kaba hadasha sida taqriibka xaafid oo kale iyo tarjamo kule marka cabdullahi ibnu cumarna waa isnaa nin adigu macruuf oo dacfi macruuf ku ah zaahid ba ha ahaadee adigu labadaas waa laba lakin maxamed ibnu qasim aan kutubta tarjamo kulahay waxaana weeyaan markaa sababka in la yidhaha maxamed ibnu qasim ibnu cabdillahi walow qolooyinka xataa sharaxan dambe cusubna cibaaradiisu ay tan tahay marka adigu inaha kale wax saasa adigu kuma sugnay laakiin waxa ii taalla halkan meel dambe uu ka hadlayo waa uha asaniid almasriyiina axmed ibn moxamed ibn alxajaaj ibn rishdi buu qortaa ma rushdi sababka waxa wey ibn rishdiin in la yidhaho waana nusqan tirmisibada taas ibn rishdiin can abihi can jaddi can qurati ibn cabdiraxmaan can kulli man rawaa canhu taas ba la yidhaha waana asaniidi shaamil maxamed ibn qays masrub can cubaydillah ibn saxri tan baa soobaabay laakiin sharaxa cusub oo kale iyo halkan can cubayd ibn saxri dhacdo waxaa adigu ismu jalaalihi un baa go-ay waxaa kaloo ku sugan waa u asaniid alkhurasaaniyiina meelaha ugu dambeeya ayaa waxaa ku sugan cabdiraxmaan ibnu mulayxa waana sida kitaabkan iyo dee sharaxa cusub iyo waxyaala dhacay laakiin xaafid xajar nukadkiisa waana dee kulmuqniga markaa dahabiya miisaankiisa cibaarada kuba sugan oo in magaca kale la yidhaha tirjamo kuma lehe waa in la yidhaha cabdullahi ibnu cabdiraxmaan ibnu muleyxa ibni cabdillahi la yidhaha cabdillahi baa ka horeeyo waa cabdullahi ibnu cabdiraxmaan ibnu muleyxa inaha kalena waa ina iska daahireen wax taxriif oo sidaasa ku sugan ma arag weeye almusnad wallahu subxana wa tacala aclam سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المسند المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي وما يضاف للنبي المرفوع له من تابع صاحب وقتا رأوا سواء الموصول والمقدوع في دينه وجعل الرفع, الرفع للوصل فيه وما يضاف لتابع مقدوع والوقف قيته مسموع musnadkii ayuu mabxadkiisi kan yahay marka waxaan imaka halkan nooga bilaabmaya musnadku ugu horeeyo ama umuurahan halkan nooga bilaabmaya musnadku ugu horeeyo iyadaynu soo aragnay taqsiim hore xadiidka loo qaybiyo saddex qaybood uun laga dhigay adugu taqsiimkaas waa waxyaalihii adugu saddexdaa qayboodun hoos imanayo waa cumuum anwaac alxadiis baa imaka halkanu inooga bilaabmayo kollay saddexa aan ka hoos baxayn oo waxa weeyaan aqsaamtii horeynu soo marray waa aqsaam caam ahaaneed baydama guud ahaaneed ee aqsaamtaasi qaybo ama anwaaca ay leeyihiin weeye kuwa inoo bilaabmaya musqafkuna kuwii ayuu ugu horreeyaa marka wuxuu yidhi almusnadu xadiidka musnad lagu magacaabaa almarfuucu xadiidkii marfuucaa weeye la kor yeelay biiqtisaalin itisaala xidhiidhku u saaxiibo xaal yahay kaas waa marfuucii oo dee laga helay itisaal lah oo itisaal u saaxiiba waa qowl waqiila waxaa la yidhi musnadka tacriiftiisa waxaa la yidhiba awalun ka hore weeye hoeeg almarfuuc iyo datisaal labadaasba baa iminka uu inoos sheegay markaa ka hore oo marfuuca uun ah oo waxba itisaal lama shardiyaye waa xadiidkii rasuulka loo kor yeelaya unbaa musnad lagu magacaabaa sida marfuucna loogu magacaabo taasna waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi ataalii raacaya ka hore weeye xagga dikriga iyo sheegidda ku raacaya oo ka hore wuxuu ahaa almarfuuc sheegiddiina maxaa raacay da itiصaal baa raacay waa markaa muxuu noqonayaa waa almutaصil oo waxa uu yahay musnadku kii sanadkiisu xidhiidhay saddex tacriifood weeye saddexdaba hore ayaan usoo aragnay oo xataa sarqaanigii iyo dee wixii ka dambeeya baan ku soo aragnay marka musnadku dee imika markan nooc anwaacda xadiidka ka mida musnad waa la ydhaah waa si aan maalintii dhaweyda xasanku inoo soo dhammaan inaan soo aragnay kutub masaaniid lagu magacaabo mufradkoodna musnad yahayna waan soo aragnay waxaa kaloo musnadka u isticmaalaan iyadoo dee uu yahay masder miimiya markaa noqonayo bimacna lisnaadba oo sadee musnadushaab kitaabka la idhaayo musnadulfirdows iyo macna waxa weeyaan waa kitaabkaa firdows lagu magacaabo ama shahaab lagu magacaabo axaadiistii uu lahaa asaaniideedii oo waa kutub kale ay ku ururiyeen asaaniidda kutaabtaas oo kale shahaabiyada firdows iyo maxduuful asaaniid ahaa ayay kutub kale ay dejiyeen oo midna sheekh khilaaban baa dejiyey midna idankiisiya oo markaa ah ay ku caddaynayaan axaadiidta kutubta ku sugan iyadoo asaaniideedii maqantay wixii ay snaad lahayd markaasay ku magacaabeen musnadushaab iyo musnadulfirdows taas iyada waa bimacna alisnaad taasna waa saddexa qayboodba dee musnadka markaa waa isticmaalaadkay u isticmaaleenoo markaa musnadu shihaab waa dee isnaadu axaadiidi shihaabun bay markaa macnaheedu noqonayaan ama iyada halkan waa noocan waacda xadiidka ka mida ah, waxaana uu inoogu horraysiiyey waa xadiidkii marfuuca ahaa marfuuc kol hadduu yidhi maxaa baxaya mawquufkii saxaabi kalaamkii ama ficilkii ahaa iyo maqduucii taabici ama cid ka sokaysay kalaamkii ama ficilkii ahaa musnad laguma magacaabo horta ee marfuuc weeye waa wixii rasuulka loo loo kor yeelayoo ama qowl ha noqdo ama ficil ee rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii la gaadhsiiyey waa mid markaa wuxuu raaciyey datisaal wey itisaal inuu saaxiibyo weliba waa kaasoo sanadkiisna xidhiidhay oo asan bayquuniyadii ku soo aragnay wاlmusnad اlmutasilu اlisnaadi min araawiya xata almustafaa walam yabin macnaa musnadku waa kii sanadkiisu xidhiidho ilaa rasuulkii laga gaadhayo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxna aanay ka dhicin kaas baa horta musnad lagu magacaabaa markaa tacriifka uu horraysiiyey waa tacriifkii xaakim iyo aymoo kale ay ku tegeen waana tacriifka uu xaafid ibnu xajar doorto sanadee nukhbo ku soo aragnay ee uu ku tiriyey inuu ka muctamadkaa yahay oo waa xadiidka isnaadkiisna wada dhan yahay oo waxba aanay ka dhacsanayn rasuulkana salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gaadhsan kaas baa musnad la ydhaha markaa adigu qowlkii markaa muctamadkaa ah, ama tacriifka ugu muctamadsan waa ka u horraysiiyey iyadoo markaa waa shadriga hore ayuu ku dhammeeyeyba wuxuu ihi almusnadu xadiidka musnad lagu magacaabaa almarfuucu weeye waa kii la kor yeelay rasuulkii ilaahay loo nisbeeyey loo kor yeelay kaas baa laydhaa itiصaali itiصaal xaal yahay midu saaxiib oo sanadkiisu xidhiidhay marka waa tacriifkii muctamadka kaa weeye marka wuxuu uhi waqiila waxaa la yidhi awalun ka hore weeye ka horena waa almarfuuc oo khadiibu lbaqdaadi ayaa la yada ciddii qowlkiisan kuba raacday oo musnadkii waxay ka dhigeenba mee musnadkii waxa meyn waxa le ibnu cabdilbar baa le khadiib oo musnadkii wuxuu kaba dhigay marfuucawn inuu yahay macnaa waxa weeyaan haddii xadiidkii rasuulka loo kor yeelo oo la yidhaha rasuulka ilaahay baa salawaatullaahi wasalaamu calayh sidaa yidhi ama sameeyey sanadku yaanu xidhiidhinba eh oo shaksi aad ugaba dembeeyey sidaa hadalkiisi hawla kor yeelee musnad baa lagu magacaabayaa oo markaa marfuuca inoo dambeeye iyo musnadkii markaa farqi u dhexeeyaa ma jiree wax keliyaa loo wada isticmaalayaa kol haddii aanu kalaam saxaabi ama ficilkii ama qowlkii aanu ahayn iyo cid ka sokaysay ee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kalaamkii ama ficilkii yahay musnad baa la odhanayaa iyadoo inaan eegin sanadkii itisaal iyo itisaal la-aan aynaan u eegin oo markaa waqiila awalun waana ibnu cabdilbar qowlkiisii kaasi waqiila waxaa la yidhi attaalii ka raacaya ka hore weeye oo xagga dikriga ku raacaya waa da itisaalka waa almuttasil waa khadiibu qowlkii oo musnadku inuu yahay kii sanadkiisu xidhiidhay laga bilaabo ninkan soo saaray ilaa halku ku dhammaanayo halku ku dhammaanaya dee hadduu xadiidkii marfuucaha yahayna musnad waa markaa agtiisa lagu magacaabaya sidaa dee qowlkaa ah hore muctamadkaaba loogu magacaabay hadduu